بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii shanaad ee ka mida kitaab الradd calى اljahmiya liلdarimi raxmat ullaahi tacaala calayh baabkii koobaad baynu soo maray oo ku saabsanaa alcarsh carsh الraxmaan subxaanaه wa tacaala baabkii labaad buu sheekhu u gudbay baabu istiwaaءi الrabbi tabaaraka wa tacaala calى اlcarshi ka inaan soo dhammayna baan mooday xadaثna cabdالlahi bn صاlح الmisri qaala xadaثanii katib الleyث baa loo yaqaana cabdالlahi bn صاlح الmisri abu صاlح katib الleyث qaala xadaثanii ibn lahicata warishdiin ibn sacdi can cabdالرaحmaan bn زiyaad bn ancum alإfriiqi can abi cabdالرaحmaan alxubuli can cabdالlaahi bni camr bni caas radi allahu tacaala canهuma qaal lama araada allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay markuu doonay an yakhluqa شhayئan inuu abuura shay markuu rabbi doonay id kaana carshu cala almaa xilli uu carshigiisu ka sarreeyay biyaha waid laa arda walaa samaa xilli aan cer iyo dhul midna uusan jirin khalaqa ariixa buu rabbi abuuray khalaqa ariixa dabayshii buu rabbi abuuray fasallatahaa markaasoo ku sii daayay dabayshii cala almaa'i biyihii biyihii fadhiyey ee carshigu ka sarreeyey yaa rabbi ilaahay dabayl intuu abuuray ilaahay subxaana wa tacaala yuu biyihii ku dhufto xataa darabad ilaa isbaraambartay oo isku dhacday amwaajuhu biyihii hirarkiisii biyihii fadhiyii haddii dabayl ku dhufato hir ka kici hirkaasaa iska hor imanaya markaasay isku dhacayaan wa ahaara dabayshi wuxuu kacshay rukaamahu biyihii kiisi fadhiyey rukaamku waa shayga mutaraakin badu calaa bacdin shayga iska dul saaran ee isdul fadhiya ayaa rukaamka la yidhaahdaa biyihii marka iska nagaa ee fadhiyey ayaa dabayl lagu dhuftay dabaysheeda biyihii bay kicisay biyihii bay iska hor keentay biyihii baa isku dhacay fa akhraja wuxuu ka soo saaray rabbi subxaanahu wa tacaala min almaa'i biyihii dukhaanan qiiq buu ka soo saaray iyo wadhiinan dhoobo iyo wazabadan abuur ama muxuu ahaay daadxoor ama xumbo fa amara dukhaana qiiqi bu rabbi amray inuu kaco kor aado facala kor buu aaday wa sama waa kor noqday cala iyo sama waa isku mid wa namaa waana kordho waa ziyaaday intuu ahaa markuu kachayo wuu ka bato waa baahay wey ile qiiqu waa taqaana markuu meel ka kaco isagoo yar buu baxaa kor markuu aadana wuu balladhaa meeshu hadday qabowdahna daruurbu isku bedelaaba daruurbuba noqon marka meeshu qabowda wuu fadhiisanay uu adkaaraya fakhalaqa minhu qiiqaasi biyaha ka kacay rab wuxuu ka abuuray assamaawaati cirarka wa khalaqa min aلطiini dhoobadii biyaha ka timidna wuxuu rabbi ka abuuray alardiina dhulalka wa khalaqa min الzabadi abuurkii ama daadxoorta ama xumbadii biyaha ka kacayna aljibaala qowyaha iyo buuruhu ka abuuray aarkan cabdlahi bn camr caas ayaa laga warinaya oo ujeedaan kii ka sii horeeyana sayidina ibn cabaas abulfadl ayaa isaguna iskale in allaha kaana calaa carshihi qabla an yakhluqa shay-an marka isku mid bay dhankaa ka yihiin in allaha lama araada an yakhluqa shay-an id kaana carshuhu cala alma waa ka wada socdaa labada saxaabi waxaad moodaa cilmiga asagaa isku meel bay ka qaadanayeen laakiin tafsiilka unbay ku kala tageen wadaadkan muxaqiqa ah sanadka aarku waa daciif buu leeyahay soo sidaa maaha aarku waa daciif buu leeyahay sidaasuu nusqadii horena ku yidhi sida laakiin muuqata aarku waa xasan wax lagu daciifiye ma muuqdo waa xasan in la yidhahdaa sawaab ah wadaadka cabdulaahi ibnu saalix almisri kaatib uley waa nin saduuq fii nafsihi axaadiid iyo aaaar dhowraa lagu inkiraa weliba markay ka timaado min ariiqi ley aw ibn abi dib riwaayaadkiisa can an ley bni sacad ama can lay ow can aakhara can ibni abi dib labadaa meelood baa la yar weerara oo kharaa'ib iyo axaadiid aan lagu mutaabacayn lagu duray inkastoo ay ammaan badan difaacaan laakiin laa shakka riwaayaadkiisa can hayri ley ley cid aan ka ahayn ama ibni abi dibi aan ka ahayn waa la xoojiyaa markay u yar tahayna waa xasan imulaayacayi rashdiin ibnu sacadna waa isku laran yihiin oo midkood baaba asalkiisa la taxsiiniyaa laakiin haddii laisku qabtayna waa xoogaysanaya maxaa soo hadhay cabdiraxmaan ibnu ziyad ibn ancam alafriqi sida sawaabka ah laa yuujad fiihi jarxun muxaqaq ninka asaga ah jarxi iyo durid dhab ah oo xaqiiqo oo sugan ma ay jirto wadaaddo mashaariqa ah oo muxadisiintii mashriqiyiinta ciraaq iyo xijaaj iyo dhulkaa joogay u badnaa iyo shaam iyo oon ka warqabin ayaa duray wadaadka aahaar iyo axaadiistuu wariyana u qaatay wadaadu wax ka wariyo inuu yahay midka iyagu ay yaqaaneen wadaadku asaguu sheegayna waa wadaad kaloo afriiqi oo tuunisi ah ayib afriiqiya oo dhulkii la odhan jira waagii horena waa tuunis dhulka hadda loo yaqaan weeyaan marka wadaadku sida sawaabka waa nin iqa saxiix اlxadiid ah cabdiraxmaan bn ziyad ancum alafriiqi waa nin iqa oo saxiix اlxadiid sida raajixa ninkii faahfaahin u baahanna ha muraajaceeyo kitaabka uu leeyahay calaa udiin muqhlaa ibnu qaliij kitaabkiisa alاktifaa fii tanqiixi kitaabi ducafaa kitaabu ducafaa ibnu jawsi uu leeyahay oo laba mujalad lagu daabacay iyo mujalad weynba ayuu naqdiyaa naqdigiisii saddex mujalad baa laga daabacay inta kale waa mafquud kitaabkuu dhammaystira asagu tarjamo wuxuu ku leeyahay cabdiraxmaan bnu ziyaad kitaabka asaga mxuu ahaa aliktifaa fii naqdi kitaab الضucafاء لibn اjawsi tarjamada ifriiqi uu ku leeyay kitaabka asaga laa tajiduhu fii makaanin aakhar min kutub الrijaal ayb ninkaan heli karin wuxuu muraajacayn karaa sharixiisa ibnu maaja uu sharxay muqlataay ibnu qaliij mujaladka labaad boqol toban iyo toddobo isna baxdi aad u dheer baa ku jira xaqiiqaduna waa maxay ninkaasi waa iqo waa ka iqaad qad yusiibu wa yukhti sawaabkiisaana badan sidaasana iqaadka lagu yaqaanaa wuxuu ku khaldama waa la iska yidhan wixii kalena de waa la qaadan huwa alghaalibu fi الrijaali wاla'ima marka aarku waa xasan calى aqali taqdiir in la daciifiyana sax ma aha aan ka socon marka aarkan iyo kii horeynu soo marrayba kulli masaladii aynu soo marray habeenkii aan wax ka tilmaannay bay sal u yihiin masaladii aynu soo marteen muxuu ahaa dawaamu faaciliyata rabbi subxaanah wa tacaala ama masaa'il loo yaqaanay tasalsul alxawaadi masladaa khulaasadeedu habeenka waxbaa idinka tilmaamay habeen idinkoo ku murmayna waa arkaya markii dambe isku haysta masala dhib badan way hortiin baa lagu rafaaday laakiin muhimaddu ahlulqibluhu ama dadka islaamka sheegta waa inaga soo sheegno waa saddex qaybood asxaabu alxadiid ama ahlu sunna ama jumhuuru culamaai اlmuslimiin siduu ibnu taymiya ka cabiro saa oo dhinaca ashaaciriya jahmiya oo dhinaca iyo falaasifiya malaaxido dhinaca falaasifadu kuwooda malaaxidada gaalada ah iyo kuwooda islaam ku maxaabsada iyaguna hadda waa iska malaaxido kale laakiin islaamka sheegta kulli isku qabo waxay taqriiriyaan oy qabaan inaysan aysan jirin xawaadi way maba qabaanba sid waa qadiim bay leey makhluuqaadku iyo caalamku waa qadiim ka qidam illaahi subxaanahu wa tacaala nimanka iyagu gaalnimadooda bannaankay taallaa waxayna leeyihin ilaahi subxaanahu wa tacaala waa faacilun bidaat laa bilikhtiyaar oo innaga soo maray faacil bidaat waxaa looga jeedaa shayga wax ka dhasho waxbaa kaa dhalan adiga kaa iman aadan khiyaarkaadii iyo doonidaadii iyo mashiicadaadii iyo rabitaankaada aan ku xidhnay kaasaa faacil bidaat la yidhahdaa faacil bilikhtiyaarna waa maxay waa shaygaa wax sameeya asagu doonidiisi iyo rabidiisi iyo wax ku sameeya ayagu ilaahay subxaana wa tacaala waa cilla cilla faacila waa cila daatiya waa faacilun bidaat bakhtigaasay akhriyaan tacaalow camaa yaquuluuna culuwan kabiiran nimanka waa malaaxida iska da qidam alcaalam bay qabaan ahluislaamka intooda kale waa maxay waa jumhuur culamaai اlmuslimiin iyo jahmiyo ashaacir horboodayso ashaacir waxay qabaan ma jirto xawaadi laa awala laha ma jirto tasasul xawaadina ma jiro faaciliyatu rabbina daa'ima ma aha bay taagan yihiin ayb oo waxay leeyihiin ilaahay khalqiga iyo sifatu takhliiq wuxuu qaatay markuu abuurasta bilaabay ku leeyihin abuuristu iyo makhluuqaadkuna xilli bay bilowdeen xilligaa ay bilowdeenna iyuu ilaahay noqday khaaliq sifatu lkhalqina markaasaa la helay sidaa darteed hadday aad kaa maqlaan tasalsul اxawaadis iyo xawaadis la awaalaha iyo dawaamu faaciliyati rabbi iyo inay ku takfiiriyaan ama ku tabdiciyaan labadaa mid unbaa tahay ashaaciro warkood halkaas iyuu ku dhammaaday culamaa lmuslimiin badankood maxay qabaan waxay qabaan sifatu اlkhalqi wاlficli waa sifatu kamaal afaman yakhluqu kaman laa yakhluq wa huwa alkhallaaq اlcaliim khallaaq iyo caliim solowda mubaalaqa ma aha maxaad mid nooga dhigtay daa'im fi اlأzl wa daa'im fi اlabad midna aad u leedahay waa munqaطic اlأwal hayru munqaطic اlآkhir u leedahay waa khaطأ waa tanaaqud صفة الخلق والفعل فعاal لma يuريid وهuو الkhلاaq العليم أفmن يخلق كmن laa يخلق أفlا تذكرون صفة الخلق والفعل waa صفة كmاal cinda جمهوuر cلماء المسلمين وأهل القبلة marka شhaygu hadduu كماal iyo wanaag yahayna ilaahay waa inuu ku sifaysnaado daaئما وأبدا daaئما وأبدا إلا صفاaتku waa labo cinda أهل القبلة والعقلاء صفة كماaل wa صفaة نqص waa cinda جمهوuر المسلimiin qolyahan soo reebay waad dareemi doontaa صiفaaتka rabbiga marka la eego xagga rabbigay la fiiriyo tilmaan iyo صifo wanaagsan oo kamaal iyo gobonnimo iyo khino iyo cilmi iyo wanaag ah iyo qudro oo ilaahay lagu tilmaamay subحaanaه وa taعaalى wujuuban ba lagu tilmaamay laa jawaaزan shayga kamaalkaa marba hadduu ilaahay ku bannaanaado yajibu lahu hadduu sifatu naqsiyo ceeb iyo nuqsaan iyo dhaawac iyo caji iyo yahayna ilaahay waa in laga nasaho waa waajib labadaa araf muttafaq wey labadaa god markii ay arkeen ashaaciriya jahmi in lagu hubsaday y waxay dhan nimanyo naga daaya waxaan leenahay sifatu اlkhalqi wاlficli kamaal lamaha naqsina ma ah صifaة الficli واlkhalqi صifatu kamaalna ma aha oo صifatu kamaal wey hadday yidhaahdaan waxay ka carareen shaygan kamaalkee qiimaha badan ilaahay horaan wuu ka dhertiraa soo ma aha markii khalqigu uu bilaabay uu sifadaa qaatay soo ma aha wa kaana qabla dalika mucaطala can hada alkamaal soo tibay ka careen waxay dhaheen marka sifatu اlkhalqi wاlficli ma aha sifatu kamaalin ma aha naqsi ma tahay sifatu naqsina mo ilahay baa ku mar dambe mar dambu ilaahay ku sifoobayoo wuxuu rabbi ku naqsi maba noqdo maaakhidda waad fahanteen baan u malay dadka islaamka sheegti iyo kayrkoodba sifaadku ilaahay lagu sifay waa maxay imaa sifatu kamaalin aw sifatu naqsi sifatu naqsi ilaahay waa laga nasihi subxaanaه wa tacaala biاlijmac sifatu kamaalna waa lagu sifayn biاlijmac godkaasay oga cararaan waxay la yimaadeen inay sifaadka dhahaan qayb waxaa jirta kamaal la-aan ahayn naqsina aan ahayn oo laakiin rabbi markuu qaato uu ku sifoobo bimashii'atihi wa qudratihi waxay isu beddelaysaa kamaal intii ka horeysay ka laga maran yahayna naqsina ma aha amaalna ma aha warka waad garateen baan u khulaasadu marka waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala weligii soo ma jirin weligiiba hadduu jiray mar walbana wuxuu awood u lahaa inuu wax sameeyo waxna abuuro facaalu limaa yuriid afaman yakhluqu kaman laa yakhluq mar hadduuse ilaahay subxaanahu wa tacaala bidaayo iyo bilow uusan lahaynna khalqigiisu iyo abuuridiisu iyo ficilkiisuna ma bidaaya ma laha dawaamu rabbi sidaasaa looga jeedaa way garateen baan u wax lagu murmo meesha ma waxa laga hadlay waa maxay waa imkaanka wujuubka ma aha marka loo yimaado xawaadista ka fardi fardi ahaan mid walba ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu abuuro waa awooday laakiin sujuud ka jinsi ahaan jinsuاlxawaaدiث waxaad leedahay waa waa qadiima jinsu اlxawaadiث aw nawc اlxawaadiث waa qadiima markaad afraadda u timaado waxaad dhihi maa min makhluuqin ilaa waqablahu makhluuq laakiin waa maxay wax walboon alla ka ahayn waa ma waa addoon waa makhluuq waa marbuub waa la leeyahay ficilka iyo mafcuulkuna iyo faacilku saddexdaan ayaa horeeya faacil horeeya ficilka iyo faacilka iyo mafcuulka keebaa horeeya faacilku waa sidaa markaad tidhaahdo xawaadis laa awaalaha baa jirta ka dhalan mayso inaad tidhaahdo qidam اlcaalam maxaa yeele allah sameeyo oo falkuna waa maxay waa samayntiisii wixii ka dhashayna waa maxay waa makfuculaadkii idan yaa horeeyay intuba alfaacil huwa allah subxaanahu wa tacaala maa min makhluuqin ilaa waqablahu makhluuq shay ma jiro aan xaadid ahayn biqudrati اllaahi wa takhliiqihi lahu marka laakiin waxaan diidanaha inaad u samayso oo tiraahdo khaaliqiyada rabbi iyo faaciliyada rabbi waxay bilaabatay xilligaa iyo xilligaas iyo waxay ka bilaabatay hebel oo carshi la yidhahdo abada ma ogolin ma ogolin lanna haddaad saa tira annahu lam yakun khaaliqan wa facaalan qabla khalqi اlcarshi warka inaad garanteen baan u malay maa zaala walam yazal khaaliqan wa facaala lima yuriid dawaamu faaciliyati rabbi waa sidaa marka xawaadista loo yimaado waxaan leenahay maa min makhluuqin ilaa wa qablahu makhluuq inta ilaahay la helay ama uu jiray haddii af soomaaligeennu waa iska dhib badan yahay inta ilaahay jiray waxaan leenahay ficilkiisuna waa jiray sifatu lkhalqina way jirta wuuna ku tilmaanaa muhimmadda waad fahanteen baa taa waxaa ka laasimhaya qidamu aw qidamu nawci اlxawaadis شhayئa baعda شhay laakiin aaxaadda haddii loo yimaado waxaan leenahay ma jirto fardi asagu ah qadiim fardi asagu qadiima ma jiro hadduu mid la mid kale mid saasay ku soconaysaa wy idan marka tasalsul kaa anfir waxaan leeay waa tartiibu umuuri غayru mutanaahiyan leenahay waa makhluuq bacda makhluuq haddaba yaa ku xiga makhluuq yaa ku xiga makhluq haddii dhammaad ma leedahay ma laha muxuu lahayn awoodda samaynaysaan lahayn dhammaad makhluuqan dabada ishayste isdaba jooge midba mid daba taagan ya wadaadow mu muu soo xidhmo waxaa lel ma soo xidhmahayo waxaan loo soo xidhaynin hee awooddii samaynaysay baa qaa'ima ah xilli walba maa min zaman la qadaro ilaa rabbi waa maxay waa facaal waa khallaaq warka waad garateen baan u malay waa masale iska mushkila laakiin ujeedada looga jeedo waa intaa ahlulqibla badankood meesha meela waad garateen ashaacira meeshay ka buskicsanee waad fahanteen falaasifana qidam alcaalam macquulba ma aha caalamkan xaadidkeeda marba dhashay isbedelaya taayura kayfa yakunu qadiiman kayfa yakunu qadiiman haddaba waxay dhan waayahay kan haddii uu qadiim noqon waayo makhluuq kaleba ma jiro ilahayna sifatu اlkhalqi markaas wa takhliiq iyo alficli eber bay noqonaysa yaa idinku yidhi makhluuqaadka rabbigay waa caalamku bas ayaadu ku yidhi xaggeed ka keenta warka asagaa samaawaad iyo cer baa u horreeyay xaggeed ka keentee carshi ilaahay inuu wakaana carshu caalmaan madahaysaane carshi lagama horreynin xaggeed ka keenteen makhluuqaad kale ma jira xaggeed ka keenteen malaa'igta ilaahay xaggeed geyseen makhluuqaadku ma intaan laydiin sheegay keliya yani awoodda rabbiga ha xasilnina waxaad tidhaahdaa kolley intaan ognahay caalamka weyn iyo qoofalkiisu baan aragnay dhaha intaa ku gaabsada dawaamu faaciliyati rabbi saasaa looga jeedaa subxaana wa tacaala wixii ishkaal kale marka uun meelaha ka akhriya dhibba male waa masale iska dhib badan isku hayaan wadaadaha dambe mutaakhiriintu dawaamu faaciliyati rabbi ma waajib ah mise waa kale yo ila xoog badan maxaa yeelay lianna alkamaala idaa jaaza lilahi wajab alkamaal shayga sifatu kamaalka idaa jaaza lilaahi wajaba lahu marka wadaadana jawaaskaasay un ay maraan mar